alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd darsigeenani waa kii soddon iyo sideedaad ee ka mid ah kitaabkii khulaasatu nuur lyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin ou iska lahaa alimaam cumar ibnu yaxya bn cabdiljabaar raxmat ullaahi calayhi waxaan rajeynayaa inuu noqon doono darsigii ugu dambeeyey mujalladka labaad saddex qeybood buu kitaabku ahaa qeybtii koowaad waa soo dhammaysanay qeybtii labaatii ugu dambeysay inuu noqdaan rajaynaya inshaa allahu tacaala ka bacdina juuska saddexaad aan kusii dari doono khaatima gabagabo awlaaduhu nabiga caruurtiisii sala allahu allah u naxariisto calayhi nabiga dushiisa wasalama allaha badbaadiyey abnaauhu uhu nabiga caruurtiisu sala allahu calayhi wasalama weliba wiilasha ah abnaa-uhu wiilashiisu sala allahu caleyhi wasalama thalaathatu saddex weeye kulluhum dhammaantood maatuu way dhinteen qabla wafaatihi nebiga geeridiisa ka hor saddexdii wiilba nebigu intuusa dhiman ayaa ayagu sii dhinteenba saddexdii wiil oo dhalayba wahum ayaguna alqaasimu qaasim weeyaan kan koobaad wiilka koobaad oo nebigu dhalay waa qaasim hoos wuxuu qabtay huwa walu waladin walu waladin waladkii ugu horeeyo lahu asagoo usugnaaday weeye qabla albicati intaa nebiga lasoo dirinba oo aan nebiba laga dhiginba ayuu u dhashay welida waa la dhalay qabla nubuwati nebinimada ka hor wacaasha wuu noolaaday sanatayni laba sano kaas waa wiilka koobaad oo waa qaasim goormuu dhashay bicada ka hor maaqabuu noolaa laba sano kan labaad waa ibraahiimu ibraahim weeye welida waa la dhalay fi sanati thaaminati sanadkii sideedaad oo min alhijrati hijrada ka tirsan wacaasha wuu noolaaday sabciina yowman toddobaatan maalmood buu noolaaba wiilkaasuna isku hooyo ma ahayn oo wiilka koobaad khadiijaa dhashay wiilkaana addoon u lahaan jiro maariya la ohan jiray maariya ayaa dhashay kan saddexaad waa cabdulaahi cabdulaahi wey hoos lambar buu qabtay wayulaqabu waxaa lagu naynaasi jiray biayibi waaahiri waladkii wanaagsanaa iyo kii daahirka ah wulida waa la dhalay qabla nubuwati nabinimada ka hor nebi maxamed intaa nebi lagaa dhigin wamaata wuu dhintay saqiiran asagoo yar saddexdii wiilba nebiga ayagoo yaryar bay ka saqiireen sala alla alay wasalam mid laba jir laba sana jiray mid toddobaatan beri noolaa iyo midkaa kaloo asagana la sheegay yaraantan ku dhintay wa banaatuhu nebiga gabdhihiisuna arbacun afar weeye wahunna ayaguna zaynabu zaynab weeye hiya iyadu kubraa banaatihi gabdhihiisa tan ugu weyn weeyaan waqad adrakat way soo gaartay alislaama islaamka wa aslamat way islaamtay waruqayatu iyo ruqya ruqaya iyo wa ummu kulhuumin ummu kulhuum iyo wa faatimatu faatimu wa kulluhunna dhammaantood midna way dhinteen qablahu nabiga horti bay dhinteen sal alla lay gabdhuhuna ilaa faatimata faatimo maahan fa iyadu caashat way nooleed bacdahu nabiga gadaashiisa sittata ashhurin lix bilood marka bal intii nabigu dhalay fiiri saddexdii wiil nebiga ka hor bay dhinteen ayagoo weliba saqiir ah gabdhihii u dhalo afarta ahaana saddex ka midu nebigu intuu nolaabay bay dhinteen waa ka hor dhinteen ayaguna ayagoo dad waaweyn oo reeralahay wada dhinteen zaynab ruqya umu qulhuum saddexdoo way dhinteen yaa soo haray nebigu markuu dhimanaya caruurtiisa waxaa ka nooleyd uu dhalay oo ilmo nebi maxamed faatimo faatimana waa ka daba dhimata nebiga waa ah raacda maaqa bilood ka dambeysay lix bilood ayib asilatun su-aalo kam cadadu abnaa'ihi wiilashiisu maaqay ahaayeen sala allahu calayhi wasalama saddex man hum yay ahaayeen qaasim iyo cabdullaahi ibraahim kam cadadu banaatihi gabdhihiisu maaqay ahaayeen afar man hunna yay yihiin faaduma ruqaya zaynab umu kultuum aswaajuhu nabiga xaasaskiisa sala allahu calayhi wasalam aswaajuhu nabiga xaasaskiisa sala allahu calayhi wasalam ixdaa casharata koob iyo toban weeye imra'atan haween maaqa koob iyo toban haween haddaa ta rag baa su-aalaha iska weydiinayso mid arkay casharaan la gaarin buu ka hor dhaca marka sittun lix min qurayshin quraysh bay ka tirsanaayeen waa qabiilka wajfada nebigu uu ka dhashay sal alay slm quraysh wa arbacun afarna carabiyaatun carabtaa kaley ahayen oan quraysh ahayn lix iyo marka waxay isku dartaan afar wa waaxidatun midna min bani israa'iila reer bani israa'iil bay ahayd oo ma ahaynba talow yay ahayd reer bani israiil carabta safiya wey baarak allah fiik waa sax wey falqurashiyaatu gabdhaha qurashiyaadka huna ayagu khadiijatu bintu khuweylidin waa khadiijo bintu khuwaylid lam yatasawaj muusan guursan nebigu hayrahaa ayada qof aan ahayn ilaa bacda wafaatiha geerideeda ka gadaal maahani markay dhimatay kabacdi buu nebigu dumar kala guursay laakiin intuu iyada qabay cid kale muusan guursan gabadha labaad waa caaishatu bintu abi bakrin asidiiq caaishadii ina abubakaro sidiiq ina abubakar sidiiq ahayd weeye iyo wa xafsatu bintu cumara iyo wa ummu xabiibata bintu abi sufyaan umu xabiibada ina abi sufyaan ahayd iyo wa ummu salamata ummu salama oo magaceedu yahay hindu bintu abi umayata iyo wa sawdatu bintu zamcata lixdaasi waa quraysh lixduba waa quraysh walcarabiyaatu gabdhaha carbeed oo aan quraysh ahayn hunna ayagu zaynab bintu jaxshin weeye kow wa maymuunatu bintu lxaarith labo wa zayna bintu khusaymata saddex wa juwayriyatu bintu lxaarith afar afar iyo lix isku dar walatii tan min bani israa'iila reer bani israa'iil ka tirsanna hiya iyadu safiyatu bintu xuyeyin safiyadii ina xuyey ahayd weeyaano dagaalkii khaybar baa lagu soo qabtay qolyihii yahuudeed bay ka tirsanay wamaata waxaa dhintay minhunna haweenkaa xaggooda cindahu nebiga agtiisa ithnaani labo inta ay isagoo nebigu nool ka dhimato xaas ahaan uga dhimatay labay ahaayeen wahumaa labadooduna khadiijatu khadiijo iyo wa zaynab bintu khuseymata weeye marka koob iyo toban laba ka jar sagaal baa soo hartay soo sagaal ma soo harin wa tuufiya waa la oofsaday cani tisci sagaalkii albaaqiyaati ee soo haray waa la oofsaday maxaa laga wadaa sagaalkii ayagoo nool buu nebigu ka dhintay ee sagaalkoodii baa haddana dhintay hamumoodin oo nebiga ka hor dhintay maaha sagaalkaas oo nool nool oo xaas u ah buu nabigu dhintay sal alay waslam labadaasna ay dhinteen nebigana waa u banaanayd sagaal inuu guursada lakiin ragga kale uma banaana sagaalkaba wada qabaan wa saraariyuhu addoommadiisuna arbacun afar wey addoommada reer ahaan uu u addoomaysan jiray oo reer ahaan u xaasaysan jiray laakiin aan xorta ahayn afar bay ahayd wahuna ayaguna maariyatu alqibtiyatu waa maariya wiilkii ibraahiimahaasoo garan maysan hadir a soo maraynay hooyadii u dhashay wey iyo wa rayxaanatu lquradiya gabar rayxaanal reer bani ah wa waaxidatun midna wahabat way u hibaysay haa ayada wahabat waxaa usoo hibaysay haa ayada lahu nabiga zaynab bintu jaxshi addoon kalena zaynab bintu jaxshi oo nabiga xaaskiisa ah ayaa tiri nabi allow tan hibaan kuu siiyo wa raabicatu tan afraad asaaba nabigu wuu helay ha ayada fii bacdi sabyi maxaabiista qeyb ka mid ah oo lasoo qabtay ayuu ka dhexla as-ilatun su-aalo kam cadadu aswaajihi xaasaskiisa tiradoodu maaqay ahayd oo min alqurashiyaati gabdhaha qurashiyaadka ah man alcarabiyaatu kuwa carabiyaadkaa kuwamay ahaayeen waa kuwamaa lagu yiri kam laguma oran waa inta carabiyaadka kuwamay ahaayeen wey heble iyo heble iyo waa inaad zaynab iyo juweyriye iyo waa inaad sheegtay wawaaxidatun waman waman ilisraa-iiliyatu midda ra-il bani israa-iilla waa tuma safiya man maata yaa dhintay minhuna xaasaskii nebiga xaggooda xaaluu ka haday cindahu nebiga agti zaynab bintu khusayma iyo khadiija acmaamuhu nabiga adeeradii iyo wacamaatuhu eedooyinkii abnaau cabdilmualib ilmo cabdilmualib ah leanna nebigu ina cabdulaahi bu ahaa cabdulahi waa inayo cabdulahi bnu cabdilmualib ilmo cabdilmualib oo nebiga eedooyin iyo adeera u ahaa ayagana waa kuwaana acmaamuhu nebiga adeeradii sala allahu caleyhi wasalam casharatun maaqawey toban wa cammaatuhu eedooyinkiisna sittun waa lix marka adeeradii iyo eedooyinkii maqay ku noqdeen lix toban fa acmaamuhu adeeradihiis hum ayagu abuu aalibin abuu aalib wey abu aalib soo garan maysaa mujaladka ku soo maro nebiga aada u difaaci jiray oo sooma xasuutaa cali bn abi aalib aabihiis weeye ayib wasmuhu magaciisu hoos wuxuu ku qabtay cabdumanaaf baa layihahdaa wa fii siirati bni hishaam kitaabka ninka ibnu hishaam la siiradiisa iyo wasiirati alxalabiya waxaa ku sugan khilaafun khilaaf fii asmaa'i acmaamihi adeeradii magacyaashooda iyo wacadadihim tiradoodaba intaba waa laisku khilaafsan yahay tirsi ahaan hadda waxaa inoo qoran toban bay raggu ahayn soomaa inay toban ahaayeen iyo magacyadoodaba kutubtaasi yarku waxay sheegaen in laisku khilaafsanaa kan labaad waxa weeye wazubayru zubayr bnu cabdilmualib zubayr bnu cawaam haw qaadan iyo walmuqawim iyo wa abulfadli eh, iyo wa xamzatu xamze iyo walmuqawim ninka muqawim la yihaahdo iyo wa abulfadli fadli abihiis alcabaas cabaas ibn cabdilmualib saxaabiga ahaa <clears throat> sanadku islaamka maxaa sotaa cabaas ibn cabdilmualib oo nabiga ka horyimid asagoo islaama sanadka fadxu ma kasoo garan inuu ka horyimid asagoo islama nebiga sal ly slam alcabaas akhu rasuuli rasuulka walaalkiina weeye min aradaaci xagga nuugmada xagga nasabka waa adeerkiis xagga nuugmadana waa walaalki tuufiya waa la oofsaday fii cahdi cumaana cumaan waqtigiisa cumaan ibn cafaan markuu xilka hayay wa cumruhu asagoo da-da cabaasna ay jirto ay tahay amaanin wa amaanuuna sana siddeetan iyo sideed sano ayuu jiray kan kale waxa weeye wadilaar dilaarow ninka loo yaqaano dilaar iyo walxaariu xaari iyo waquhamu quham iyo wa abulahabin abulahab wa abulahabin abulahab iyo walqaydiqu qaydiq ninka la yihahdo hoos wuxuu ka qabtay lambar salamar saddex abulahab wasmuhu magaciisu cabdulcuza ayaa la yidhaahdaabi wa camaatuhu eedooyinkiisna huna ayagu safiyatu safiya weeye iyo wa caatikatu iyo walbaydaau iyo wa baratu iyo wa umaymatu iyo wa arwa umaymo markuu yihi lambar buu hoos ka qabtay wahiya tow-amatu waalidi nabiy sal ly slam waalidi rasuuli rasuulka aabihiis bay mataan la ahayd ay kaanat waxay ahayd macahu la jirankii fii batnin calool waaxidin ee keli ah soo ilmo mataanaa ma jiraan rasuulka aabihiisoo cabdulaahi ah bay waxay la ahayd umayma mataan taan bay la ahayd walam yuslim kama islaamin min acmaamihi rasuulka adeeradii ilaa xamzatu waalcabaasu toban soomahayn adeeradu xamse iyo cabaas baa ka islaamaybi wa min camaatihi eedooyinkiisna waxaa ka islaam kama islaamin ilaa safiyatu safiya maahan wakhtulifa waxaa la isku khilaafay fii islaami caatikata wa arwa caatika iyo arwa oo rasuulka labaduba eedooyinkiisa ay yihiin inay islaameen ayaa laisku khilaafo kutubu siir qeybna waxay leyihin waa islaameen qeybna waxay leyihin gaalnimay ku dhinteen asilatun su-aalo kam cadadu acmaamihi adeeradii iyo wacamaatihi eedooyinkii tiradoodu maaqa weeye waa lix iyo toban man acmaamuhu adeeradii waa kuwama waa soo maray man man camaatuhu eedooyinkii waa kuwama man aslama yaa islaamay min acmaamihi adeeradiis iyo wa camaatihi eedooyinkiis iyadana waa soo maray adeeradiisna labaa la sheegay eedooyinkana hal gabar iyo laba la isku khilaafsan yahay heybatuhu hay nabiga qaabkiisa iyo wa bacdu axwaalihi xaaladihiisa qaar ka mida ah, calayhi salaatu wasalaam hay waa maxay qaabka nebi maxamed u samaysnaa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo mucjisooyinkiisa intaas kutaaga ku gabagabaynaya kaana wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam axsana annaasi dadka ruuxa ugu wanaagsan khalqan xagga abuurka qof bani aadam ah oo ilaahi abuuray oo nebi maxamed ka qurux badan ma jirin sala allahu calayhi wasalam kow abyadal wajhi wejigiisu miduu cad yahay buu ahaa labo xasan alfami afkiisu miduu quruxsan yahay buu ahaay afka nebigu aad buu u quruxsanaa saddex cadiima alhaamati basadiisu miday weyn tahay buu ahaa basadu waa halkaa maskaxda madaxa intiisaas way ballaaray halkaasaa basada loo yaqaanaa haamada marka madaxiisa bartankiisu aad buu u weynaa madaxweynidana waxay ku tusaaba la yihahda caqli badnaan iyo deganaansho macnaheedu ma aha qofkii madax yarba in la yihahda adiga soo ma aha khulaasadan kuusoo marra caqligaaga waxbaa sikahoo madax yartaa ma aha waxaa dhici karta qof madaxweyne oo aan fiicnayn inaad aragtid iyo madax yaroo fiican inaad aragtid laakiin inta badan waxaa la yidhaahdaa madaxweynida iyo garbaballaarnida iyo xabadkoo ballaaran iyo waxay ku tusiyaan deganaansho iyo caqligay ku tusiyaan marka ilaahay baana bixiyay subxaana cadiima alhaamati marka qof madaxweyn buu ahaa nebi maxamed sal alayh wasalam laakiin qurux ah alhaama waa alra madax salba jabiini salba aljabiini soma salt aljabini dhabanadiisu miday jilicsan yihiin buu ah aljabin salt aljabin mudija ah amlasa buraaq wuxuu ah amlaska waa shayga jilicsan barqigana waa hilaaca marka weji quruxsan oo jilicsan ayuu nebigu lahaa azaja alxaajibayni labadiisa sunniyood miday dheerdheer yihiin ayuu ah, dhuudhuuban yihiin ayuu ah sunniyahaas lama yaqaano labadan sunniyood way dhuudhuubnaayeen azajigu marka waa tuulka iyo dheerarka cadiima aljabhati ruuxu weji weyn buu ahaa nebigu sal alla alayh wasalam wejigiisu waa ballaaraa quruxdu laakiin ah ahdaba alashfaari ashfaarku waa xiribaha xiribaha mataqaana sunniyuhu waa kuwaan xiribuhuna waa kuwaan baalasha mu jeedaan indhaha kuwaan maxaa u taqaanaa xiribo weeye xiribo kuwaanna waa sunniyo waaye marka ahdabul ashfaari saasaa laga wadaa Eh, kulligood waxaad ka dhigi kartaa kaana khabarkeedi meesha ka wada qadarino kaana wuxuu ahaa ahdaba al ashfaari eh, xiribihiisu miday hufan yihiin oo quruxsan yihiin ayuu ahaa oo dhammaystiran yihiin weliba xiribo waaweyn ayuu lahaa nebigu sal alay sl indhaha baalashooda adcajal cayneyni mid indhamadmadow buu ahay labadiisa indhood guluubkoodan gudaha ah oo madow soo mida arag ayaa aada u darnaa dhinacyadana way ka caddaayeen qofku marka guluubka indhaha inta madowna ay aada u madow yihiin inta kalena aada u cadyihiinna waa qurux anjalahumaa <clears throat> mid indhihiisu ay waasic yihiin buu ahaa indha ballaaran anjala waa waasica aqna alanfi ruuxsan dheer buu nebigu ahaa sal alla alayhi wasalam asiila raxbin xabadkiisu miduu ballaaran yahay buu aha sii daysan yahay ah, asiila raxbin xabadki eh, waxbaan ka bodo mi asiila alkhadayni dheh dhabanadiisu miday sii deysan yihiin oo shuban yihiin ayuu ahaa dhabanadiisa ah, khadiga waxaa loola jeedaa khadun asiil haddii la yidhaha sahlun mid jilicsan weeye mustatiilun ee dheer lam tartafic wajnatuhu dhafooradiisuna aysan soo taagtaagnayn waa weji shuban oo marka quruxsan waayo kahal lixyati ruux gar weyn buu ahaa nebigu sala allahu calayhi wasalama garkiisu wuu weynaa kaha ee kahiifun shahna alkafayni ruux calaacal adag buu ahaa alkafayn waa calacalahan shanigana waa qaliifka qofku markuu saa u taabto xooga ku jira xoog buu ahaa nabig sal slam iyo walqadamayni lugo cabla diraacayn diraacaynku waa dhudhumadan dhudhumadan miday adag yihiinoo waa weyn yihiin buu ahaa cabli marka waa dakmahuma miday waa yihiin buu ahaa raxba alkatifayn ah, raxba alkatifayn eh, maidiin qoraya labadiisa calaacaloodna miday ballaaran yihiin buu ahaa waasic yihiin tii hore waxay ahay shatinulkafayn way xoog badnaayeen tanina waa maxay waa ballaaran yihiin ayagoo ballaaran bay haddana xoog badan yihiin katifayn ah, waxaan ku khalday katifayn ma aha ma aha ee eh, katifaynku ma aha calacalaha kafayn ba calacalaha ah laakiin katifaynku waa labada garab raxbal katifayni ruux garba waaweyn buu ah garbihiisu aad u kala fog yihin oo garba waaweyn buu ah mala faham hadda kafayn waa calacalaha katifayn katifkuna waa garabka marka katifayn waa labadii garab raxbal katifayni labadiisa garab miday yihiin buu ahaa ayib wa kaana wuxuu ahaa xasana sawti ruux cod quruxsan buu ahaa waasica sadri xabadkiisu miduu ballaaran yahay buu ahaa walam yakun ma ahayn bitawiili mid dheer ma ahayn nebigu sala allahu calayhi wasalam ruux dheer nebigu ma ahayn kow walaa bilqasiiri ruux gaabanna ma ahayn hadduu dheerigiiho bani aadamka ka dheerya waa laga yabi laha in dheer feeri oo dadku la yaabi lahayn gaaban yahayna waxa laga yabi dadku inay ceeb u arki lahayn midna ma ahayn wa kaana wuxuu ahaa shacaruhu tintiisu rajilan rajulan ha akrinina hadhow rajul ma ah, rajul waa tin baa tintaysu hebel waa ma ah. marka wa kaana shacaruhu tintiisu waxay ahay mid sii tin sii daysan tin adagna ma lahayn tin jilicsan oo bisana ma lahayn marka tii sii daysana xoogaana qiraalhu ah sii daysan wa kaana wuxuu ahaa xasana sawti mid cod wanaagsan yabluqu sawtuhu codkiisu wuu gaari jiray xaydu meel laa yabluquhu usan gaarayn sawtu hayrihi dadka kale codkooda dadka kale codkooda meel aysan gaari karin buu codka nebigu gaari jiray sala allahu calayhi wasalam wa wuxuu ahaa daxikuhu qosolkiisu atabasuma dhoolla cadayn markuu markuu waxa weye nebigu qoslahayo waxaa ku badnay dhoolla cadaynta muusoodkaa ku badnaa wa kaana wuxuu ahaa mashyuhu socodkiisu takafuwan horu socotuu lahaa uu dheerin jiray nebigu markuu soconayo meelaha marahayo si miskiinmaha dadka qaarkood u socdaan uma socon jirine eh. xoog horu socotaahuu nebigu lahaa sala alla aleyh wasalam kaanamaa yanxatu inuu kasoo daadagayaad moodaa min sababin meel taaga ho sare qofku markuu kasoo socdo soo mid ah arag inuu hoos u dheereeyo marka meel sare inuu ka degayaad moodaa markuu soconayo kaana wuxuu ahaa ida ltafata markuu meel dhuganaya iltafata wuu fiirin jiray bijamiici badanihi jirkiisao dhan dadka qaar baa waxaa jira adigoo sii jeeda saas maanta dhan ku fiirfiirina nabigu saa ma ahayn hadduu raba inuu meel fiiriyo hal mar wada jeensanaya wada fiirin xagguu rabaa inuu fiiriyo hal mar caada wada jeensanaya marka gobanimadiisa iyo deganaanshiisayna ka mid ahay laa biwajhi wejigiisa keliya maya waxdahu keli ah wejigoo keliya dadka kama fiiriyo isagoo sii jeeda laakiin aadi buu usii jeesanaya qofka u fiirinaya kaanat waxay ahayd alraa-ixatu carafta adayibatu ee wanaagsan sifatu tilmaantaysa udgoonka jirkiisu inuu udgoon yahayba aada u jecla qof maantao dhan banaf iyo sheer iyo ka qof fiican maha maogta waxaa qofka jirkiisa inuu nadaafadiisa ku dadaalo nebigu asagoo dhididkiisaaba wuxuu ka udgoonaaba miskiga iyo catarkaba sal alla alay wasalam haddana saasoo ay tahay asagoo udgoon buu udgoon sii marsan jiri qofkii marka soo agmara caraf buu dareemaya wain lam yamasa yuusan taaban hadduu doono diiban catar iyo baraafuun asagoon xataa marsan baa udgoon laga dareemaya walam yatahaa'ab ma hamhaamsan jirin ma hala aqoon jirin dadka qaar ilaasomid arag iska may ma ahaan jirin hadday halaaqa ku qabato hurdo iyo caajis waa isku celiya ma la faham laakiin dadka qaar baa arkaysa oranaya halaaqoonahay nebigu waa sheegay sal alay wasalam shaydaan magaci weeye magaca shaydaan lagu arkaay isku dhawaaqaysa isagii baa kaa qaylaysiinahaya marka waa la isku celiyaa walam yatashaja walam yatashaja ma daacan qadu weligiis buu yihi daacana maba lahaynba oo daaca qurun iyo waxaas nabigu ma lahayn sala allahu alayh nabiga akhlaaqdiisu calayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa sala allahu alayh wasalam akmal dadka ruuxa ugu dhammayska tiran khalqan xagga abuurka wa akmalahum ruuxa ugu dhammayska tiran khuluqan xagga dabeecada khalqan waa xagga abuurka qofka khuluquna waa dabeecada qofka was wasman iyo xagga magaca ama calaamadda iyo wa caqlan xagga caqliga muxiban mid jecel buu ah lilfuqaraa'i dadka masaakiinta ah masaakiintuu jeclaa nebigu sal ly slm waa caawin jire ra mid uu dhimrin badan buu ahaa linaas binaasi dadka raxiiman mid uu naxariistuu ahaa bihim ayaga laa yaqdabu ma caroon jirin ilaa lilaahi ilaahay dartii buu u caroon jiray diinta ilahay marka lagu xadgudbo yacfuu ilaa lilaahi maxaa alka idiin qoraya yacfuu miyaa idiin qoran wax khaldan baa ii qoran dadka waa iska dhaafi jiro wayasfaxu wuu iska cafin jiray caman ruuxi aadaahu dhiba maa kaana nebigu ma ahayn sabaaban mid dadka caaya oo cay loo aanay maba caytami jirinba walaa faxaashan mid xuma loo nisbeeyana ma ahayn walaa lacaanan mid lacnado dadka oo lacnad loo aaneeyana ma ahayn kaana wuxuu ahaa shadiid alkhawfi cabsidiisu miday daran tahay laakiin yuu ka ma taqaan min allah ilaahay buu ka baqi jiray kaana wuxuu ahaa shujaacan geesi qawiyan ee xoog badan nin rukaana rukaana la yihahdo waxaa jira ku yidhi isagoo gaalaa nebigu intuu yimid buu niyahu islaam markaasu maanaad ilaadaha islaam suu yahaa suu yidhi hal qodob baan ku islaamaya haye ila legdan buy haddaan inta kula legdama aada iga xoog badnaatid waan islaamaya legdanka sooma taqaana markaasaa nebigu ku yidhi waayaha waa kula legdamaya laakiin bishardi haddii aan ku legdo aribuu la joogaa arigaaga neef baad isiinaysaabi waxba kama qababi foodaa la isdar marka waa la iskala ninkii isla markiiba dhulkaa la dhiga maxaa marka laga rabaa neef aryana waa laga rabaa islaamna waa laga rabaa bes markaasuu may may may waa iseegt waa iseegtay mar kale igu celi waa kugu celinayaabi laakiin ogow haddaan mar labaad ku legda neef labaad baan kaa rabaabi haddana waa la iskalay mar labaad baa dhulkii la dhiga markaana igu dambaysa mar saddexaad waa sax wey laakiin mar saddexaad haddaan ku lagdana neefkaa saddexaadan kaa rabaa saddex jeer markii la lagday buu isku dhex yaaca waayo reer buu ariga usoo raacayoo saddex neef baa caawa maqan markii la saddexda neef maaye maxay ku maqan yihiin nin baa ilagdo iga qaatay waa ceeb ma markaasuu wuxuu leeyahy haddaan hadda been sheegi lahaa aan ohan lahaa mid bahal baa cunay neefafkan ariga ah midna buurtii ariga uu saarnaabay fakato waa gaari waaye baltan saddexaad maxaan ku magacaabi doonaa ohan doonaa ninkii waaba isla hadal buu bilaabayba kaasaa nabigu islaam ku arigaagana kaxayso saddexda neefle xataa wuu daayay marka aad buu nebigu u xoog badnaa sala allahu alayhi wasalam saxaabadu waxyaalo badanoo intay isugu tagaan ay qaban waayaan keligii baa qaban jiray saasuu ahaa marka jawaadan mid deeqsiyoo ahaa kariiman ee wanaagsan oo gob ah qof deeqsiyo wuxuu helo ummaddu la intifaacsadaan gurigaaga haddii la yimaado gogoshaada la yimaado dadku kusoo mutaan qof deeqsiyo ah fasiixan ruux aftahan uu ahaa nebigu sal ly sl aftahan ma taqaanaa ruuxa balaaqada leh oo hadalkiisu waxa weyn aadka u hadli yaqaana baliiqan ee weliba fasiix ah oo balaaqi ah yukhaatibu wuu la hadli jiray kula qabiilatin qoys walba bilisaaniha luqadeeda qabaa'ilka carbeed oo dhan qoys walba luqadiisa iyo lahjadiisa waa yaqaana wa yuxaawiru wuuna kula murmi kula doodi jiray ha ayada biluqatiha luqadeeda kaana waxay ahaayeen asxaabuhu asxaabtiisu laa yaqifuuna kuwaan u istaagin lahu asaga cinda xuduurihi markuu yimaado agteeda markuu soo galo nebigu lama istaagi jirin hadda madaxda somida arag markay soo gelayan waa la wada kacahaya waa waxa un wada cuqdad wada qaba waxay isleeyihin dadkan waa iskala kaa wenyahin haddayse kuu kicin lakiin nebigu saa ahayn qalbigiisaa fiyoobaa hadduu arko qof kacahayo fariisuu oran jiray sal alla alih wasalam ayagu yaclamuuna waxay ogaayeen minhu nebiga waxay ka ogaayeen karaahatahu nacaybkiisa lidaalika arrinkaa u nibcaa arrinkee fadhiga in loo looga kaco mucjizaatuhu nebiga mucjisooyinkiisii sala allahu aleyh wasalam minhaa waxaa ka mid ah kala dilaaciisa xiinamaa waqtigii dalabat ay ka codsatay minhu xaggiisa qurayshun quraysh daalika arrinkaas quraysh baa waxay tiri soo nebi ma tihid dayaxa soo kala jeex ilaahay baa dayaxi u kala jeexay iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamaru dayixiina waa kala jeexma xaggana qayb baa martay xaggana qayb baa martay wuu kala dilaaca waa gartay wa nabculmaai iyo biyaha kasoo burqashadooda min beyni asaabicihi farihiisa dhexdooda ay kasoo burqanayeen farihiisa dhexdiisa dadka ooman iyo intuu weel yar gacanta saa udhex dhigo baa gacmihiisa dhexdooda waxaa kasoo butaacayo kasoo fakanaya biyo biyahaasoo laga cabayo laga qubaysanayo laga mayranayo waa mucjiso kale cindamaa wadaca markuu dhigay yadahu gacantiisa ashariifata ee wanaagsan wanaagsaneed fii inaa-in weel weelkaasoo fiihi dhexdiisa ay ku sugan yihiin maa-un biyo qaliilun ee yar wa minhaa waxaa ka mid a takhiiru acaami raashinkii badnaantiisa alqaliili ee yaraa raashin yar baa la keenayaa nebigaa gacanta marinaya uu barakayn intaasoo ciidana laga yaaba inay ka dhargaan wa minhaa waxaa ka mid a ah ibraau lmardaa dadka xanuunsan buskeynteeda uu caafimaad caafimaad siin jiro caafimaad siin jiray maxaa laga wadaa ilahay buu u baryi jiray ilaahw caafi adkaar buu ku ahrin way buskoonayaan wa acdamu mucjizaatihi nabi maxamed mucjisooyinkiisa kuwa ugu waaweyn waxaa ugu weyne alqur-aanu qur-aanka wey waa qur-aanka aladii qur-aankaasoo cajazat ay ka tabarbeeshay oo awoodi weyday alcarabu carab can ilityaani asagoo la imaansho biaqsari suuratin suurad midda ugu yar oo kale ay la yimaadaan oo mimilihi qur-aankaoo kale ah qul waxaad ahdaa nebi maxamedow lain ijtamacat hadday kulanto isu timaado alinsu insiga iyo waljinnu jinka calaa an ya-tuu inay la yimaadaanna ay isugu yimaadaan bimidli haadaa kan oo kaleeto alqur-aan ee qur-aanka laa ya-tuuna lama imaanayaan bimidlihi isagoo kale walow kaana haba ahaada bacduhum jinka iyo insiga qaarkood libacdin qaarka kale dahiiran kuwa u kaalmeeya ma la imaan karaan si kas hadday isugu tagaan tamat way dhammaystirantay walilaahi allah ayaa alxamdu mahad iska lehe khulaasatu siirati afdali lkhalqi khalqiga ruuxii ugu fadli badnaa ka waramidda dhaqankiisii laga waramay iyo qaabnuleedkiisii gebagabadeedii nasalu llaha alla waxaan weydiisanaynaa an yuwafiqa inuu waafajiyo qaari ahaa qofka akhrinaya akhristaha akhrinaya iyo sii akhrinayaba ilal camali ku dhaqan bihadyi rasuuli rasuulka wadadiisii lagu dhaqmo sala allahu caleyhi wasalam wasala allaahu allaha u naxariisto wasalli allahu u naxariisadha allahuma allahayow calaa nabiyina nabigeena maxamedin maxamed ah wacalaa aalihi ehelkiisana ilaah u naxariiso wa saxbihi asxaabtiisana ilaahu u naxariiso ajmaciina dhammaan wayeliiha risaaladan waxaa ku xiga mulakhasu itmaami alwafaa fi siirati اlkhulafaa waa mujaladkan soo socda itmaamu اlwafaa fi siirati اlkhulafaa ballanqaadkii dhammaystirankiisa siiradii iyo qaabnoololeedkii khulafaa raashiduuna afarta ahaa ayagana waa inoo soo socdaan wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi wa saxbihi ajmaciin